العاalمين والصلاaة والسلام على رsuuل اللh وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا بعد فhذا هو الشhريط الخامس والخمسون من أشhرطة kitاaب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفع بعلومه المسلمين آمين xadiidkan kada marka waxa weeyaan wuxuu ka bilaabmayaa shariidkan kadu xadiid raqم ألف ومئتين وأربعة وتسعين yuu ka bilaabmaya عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم تضمن الله alla wuxuu u damiintay u damaano qaaday u kafaalo qaaday لمن خرجa في سبيiلihi qofkii jidkiisa ku baxa yani جihaad fii sabiilihi ku baxa laa يkرiجhu aanu bixinaynin إlaa جihaad fii sabiili yani alla ale subحaanaه وataعaalى jihaad jidkayga uu ku jihaadama wax kale aanu bixinaynin kaasoo kale marka waxaa lagu magacaabaa xagga naxwaha waxaa lagu magacaabaa istixdaam baa la yidhaahay cibaarada oo la noocnooceeyo kol khitaab laga dhigo kol takalam laga dhigo kol hayba laga dhigo tadamana allahu waa la yidhi iyo horta hore yidhi ma aanu dhihin tadamantu markaasu goor dambana fii sabiili wa iimaanun bi iyo rumayn rumaynayiyo wa birusuli rusushayda oo warranka ay warrantay uu rumaynayo fa huwa daaminun calaya kii dushayda damaana qaad kule weeye damaana qaad iga haysta an udkilahu ljanna inaan janno geliyo aw arjicahu ama aan soo celiyo ilaa manzilihi aladii kharaja minhu gurigiisa uu ka baxay aan ku soo celiyo bimaa naala maca maa naal wixi uu gaadhay ee horay ee helay maciisa aan la soo celiyo oo min ajrin aw haniima ama ajr aw haniima isagoo faa'iiday oo ama ajar wata ama haniimo wata inaan soo celiyo iyo inaan oofsado oo janno aan geliyo marka waaxid aan ama akharu liibaanay ama adduun buu leeyahay qof jihaad fii sabiili illaahi aaday oo niyana ay ka tahay oo niyadiisu saadiqa ay tahay kollaba khasaara ma leh wاladii nafsi muxamadin biyadih maa min kalmin dhaawac ma jiro yuklamu oo la dhaawacayo la nabaraynayo fii sabiili اllaahi lagu dhaawacayo qofka oo nabar kusoo gaadhayo ilaa jaءa yowma alqiyaama maalinta qiyaamahuu yimaadaa ka hay-atihi xaaladiisii isagoo a yooma kulim maalintii la dhaawacay maalintuu nabarkaasu ku dhacay siduu ahaa isagoo abuu imanaya oo dhiiggii sidii uga daayo lownuhu lownu damin dhiiggiisu midabkiisu waa midab dhiig nabarkaa midabkiis dhiiggiisu waa midab dhiig midabkiisu waa midab dhiig wariixuu riixu miskin caraftiisuna waa caraf miski waa carfaysaa waa udgoon yahay wاladii nafsu muxamadin biyadih lowlaa an ashuqa calى اlmuslimiin haddii ayna jiri lahayn inaan muslimiinta dhibo oo dhibka aan uga baqaayo maa qacadtu ma aanan fadhiyeen khilaafa sariyatin yani bacda sariyatin guuto dabadeed taqzuu fii sabiili اllahi abadan oo jihaad fii sabiili اllahi u baxaysa oo duulaysa ma aanan ka hadheenoo ma aanan fadhiisteen waa raaci lahaa mid kastoo baxaysaba walaakin laa ajidu sacatan ma helaayo hodantinimo ma helaayo fa axmilahum oo aan qaado oon gaadiid iyo saay u wada helo walaa yajiduuna sacatan iyaguna wax hanti iyo hodantinimo ma helayaan wayashuqu calayhim waxaana dhibaya an yatakhallafu canii inay iga hadhaan rasuulkoodii sala allau alay ali slam oo baxayna inay ka hadhaan dhib bay ku noqonaysaa iyagiina waxay ku baxaan ma helaayaan isagiina kulligoodu ma wada helayo gaadiidii saay uguma wada helaayo markaasuu marka ku xaq dhowrayaayo intay qalbi jabi lahaayeen wuxuu jeclaa oo jihaadka fii sabiili اllaahi ah uu ka hadhiyaa waladii nafsu muxamadin biyadih lawadidtu waxaan jeclaan lahaa aan jeclaystay an aqzuwa fii sabiili اllahi inaan jihaad fii sabiili اllahi ku duulo fauqtala oo laydilo uma aqzuwa aan duulo fauqtala oo laydilo uma aqzuwa fauqtal saddex goor rawaahu muslim warawa albukhaariyu bacdah wاlkalmu اljarxu dhaawaca kalmi la yidhaaha ayb kalama yaklimu anidaa jaraxahu kaasaa kaasaa la yidhaha marka kalmi la yidhaahayo siduu nin shaacire wuxuu leeyahay jiraacaat jiraaxaatu sinaani laha lti'aamu walaa yaltaamu ma jaraxa lisaanu yani kaas waxaa weeye carabka iyo iyo birtu labaduba dhaawac bay leeyihiin oo waxbay jidka dadka u labadoodana waxaa daran kaasaa daran buu ka wada وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم maa min makluumin ma jiro kula dhaawaco oo yuklamu fii sabiili الlah jihaad fii sabiili اllahi lagu dhaawacayo ilaa jaءa ywma alqiyaamة maalinta qiyaamuhu yimaadaa wa kalmuhu yadmaa isaga oo nabarkiisuna uu dhiigayo dhiigi ka qulqulayo allownu lownu damin midabku waa midab dhiig wariixu riixu miskin caraftuna waa caraf miski muttafaqun caleyh kii hore marka isaguna lamid yahay oo xadiidkii dheeraa hadda kan ka horreeyey yuu intaa qaybtaa kagala mid yahay وعn mعaadin radي allahu canhu can النabiy slى الlه alay slm qaal man qaatala fii sabiili الlahi min rajuli muslim qof kii dagaalama fii sabiili الlahi ku dagaalama oo nin muslima ah fuwaaqa naaqatin hal xiskinteed hal labada labada lismadood kol hadkeeda lisay ama ilmuhu oo jaqay haddar ay ka xilsanayso inta udhaxaysa waa fuwaaq la yidhaahaaye wajabat lahu ljanna janna u waajibtay waman jurixa qofka la dhaawaxo jurxan fii sabiili اllah ow nukiba nakbatan ama wuxuu leeyahay lagu asiibo musiibo ay uu ku dhacdo noocay tahayba musiibo hadda masaa'ibta adduunyaha ay ku dhacdo walow yaanu dagaalka kuba dhaawacmine dagaalkiisa oo ku jira musiibo kale ay ku dhacdo fainahu fainahaa tajii'u way imaanaysaa yowma alqiyaama ka aqsari maa kaanad mar siday ahayd markay ugu dhiig badnayd ayay imaanaysaa aqsar yani akarihaa daman ee laga wada lownuha zacfaraanu midabkeedu waa zacfaraan warixuha almisku carafteeduna waa caraf miski hadda ka hor waxaan soo maray laba xadiidoo hore inuu dhahayay midabku waa midab dhiig kanna waaba ka sii fiicneeyey oo midabka kolay ku tahay midab dhiig oo xaqiiqiya uma ekee eh, midabka zacfaraanka u egyahay marka leanno dhiiggu shay waxaa weeye mandarkiisa la necab yahay oo wuxuu ku yimaadaa dhibaato ay tahay oo eh, raaxidiisii iyo mandarkiisaba waa la necab yahay marka kii hore marka uu lahaa lownuhu lownu dam marka yani xagga xumrada buu ka wadaa laakiin markii loo sii fiirsado baa waxaa la ogaanayaa midabkiisa inuu midab zacfaraan u yahay rawaahu abu dawuud wالتirmidي وqala xadiiث xasn صaحيiح wahuwa kama qala التirmidiyu raximah الlahu taعaalى فالxadيiث صحيiح صxxhu sheikh الألbاني في صحيح الجامع الصغير ومشhكاة المصابيح xadiidka waxaa kaloo wariyey أحmed iyo نسائي baa iyaguna wariyey وعن أbي هريرaةa رضي الله عنه qاal mara رaجuل min أصحaabi رasuuلi الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم nin أصxaabtii nebiga ka mida صلى الله عليه وaلي وسلم رضي الله عنهم yaa wuxuu soo maray bishicbin gol buu soo maray fiihi cuyayna taswiiru cayn weeyaan min maain cadba oo biyo macaan ah il oo il yar oo biyo macaanihi ay ku taallo oo durdur ah buu soo maray faacjabathu way isjeclaysiisay oo way la fiicnaato meeshantoodu meel degmo ku fiican weeyaan oo waa meel buura dhexdooda oo dadka ka fog ood ku cibaadaysanayso waana meel muxuaha maciishadaada ka kasban karayso oo ishantada aad wax ku beeran karaysaayoo aad ku cunaysaa markaas meeshan allalah cibaadiya degmay u suubataa buu sii faqaala markaasuu yihi low اctazaltu الnaasa bal haddaan dadka ka dhex baxo faaqamtu fii hada shicb oo aan ku nagaado goshantada biyihii iyo baadkii iska leh walan afcala mana yeelayo xataa astaadina rasuula اllahi salى الlaه alيه alي slm rasuulka alla aan weydiiyo fadakara dalika lirasuuli lahi sala la alay slam rasuulka alluu arrintaa u sheegay faqaala markaasu wuxuu yidhi laa tafcal ha yeelin faina muqaama axadikum fii sabiili اllah joogidda midkiin jihaad fii sabiili اllah uu dhex joogo oo jihaadkii ba xataa aanu kuba jirin ya afdalu ka fadli badan min salaatihi fii beytihi sabciina caama salaadiisa uu gurigiisa ku tukado toddobaatan sannadood toddobaatan sannadood qofka noolaada ee ummadantada ka mid a waxaa lagu tirinayaa inuu qof da'weyn yahay marka toddobaatan sannadood oo wada camal xidhiidho oo salaad ah hal maalin oo uu dhex joogay muxuu ahay saldhiggii jihaadka loogu tababaranayay loogu tabaabushaysanayay ayaa ka ajri badan alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum wayudkilakum aljanna oo miyaydaan jeclayn in alla idin dembi dhaafo uu jannada idin geliyo soo waxaad cibaadada iyo waxaasila ad leedahay halkan kada aan ku cibaadaysto sow janno iyo ma doonaysid uun dembi dhaaf uqzuu fii sabiili اllah duula jihaad fii sabiili اllahi ku duula man qaatala fii sabiili اllahi fuwaaqa naaqa qofkii jihaad fii sabiili اllahi ku duula hal xiskinteed wajabat lahu اljanna janna u waajibtay rawaahu الtirmidi wa qaala xadiiثu xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikh اlalbani fi saxiix اljaamic الصaغيir wغayrih wاlfuwaaqu maa bayna alxalbatayn labada lismadood inta u dhaxaysa weeyaan وcanhu radي allahu canhu qaala qiila ya rasuula allah maa yacdilu اljihaada fii sabiili الlah maxaa u dhigma jihaad fii sabiili الlah qaala laa tastaiicuunahu ma karaysaan riwaaya soo socotaana waxay dhihi doontaa laa ajidhu ma helayo wax u dhigma yani wax u dhigmood karaysaan weeyaan faacaada calayhi maratayn aw ثalaaثan wuxuu ku soo celiyey laba goor mise saddex goor buu ku soo celiyey oo kullu dalika yaquulu laa tastatiicuunahu mid walbaba uu dhahay ma karaysaan ثuma qaala markaasu wuxuu yidhi mahalu اlmujaahidi fii sabiili الlah wuxuu la mid yahay qofka mujaahidka fii sabiili الlah ku jihaadaya ka mahali الصaa'mi الqaa'mi الqaaniti biaayaati الlah laa yafturu min salaatin walaa صiyaamin xataa yarjica almujaahidu fii sabiili الlah qofka mujaahid fii sabiili الlah wuxuu la mid yahay qof sooman oo taagan salaad u taagan yani oo cibaadaysanaya alqaanit yani ku cibaadaysanaya biaayaati اllahi aayadaha alle qur-aanka ku cibaadaysanaya o xafid اlqur'aan oo ku tukanaya laa yakturu aan ka go-aynin oon ka daalaynin min salaatin walaa siyaam marna dhulka dhinaca aan dhigaynin aan afka isku qabanaynin aan salaad ka baxaynin aan wax dhadhaminaynin xataa yarjica almujaahidu fii sabiili اllah qofka mujaahidka intuu ka soo noqdo in kastaba ha meeshaa ku maqnaadee marka qofkii inta uu mujaahidkaasu jihaadka ku maqan yahay oo dhan isaguna sidaa ku jira kaas un baa u dhigmi karaa dee kaana taana yaa kari kara متفق عalayhi وhada lفظ msلم mslim lfdiisa sidaa ahaa wa fii riwaayaة الbخaariي riwayadii bukhaarina waxaa ku jirtay أna rajuلا qaala ya rasuul الlah idulanii عalى camali yacdil الجihaad bal itus camal oo jihaadka u dhigma qofkii mu'miniinta marka say ahaan jireen qofkii markuu arko shay ajri badan oo shaygiina inuuna karaynin iyo isu maleeyo oo ama muxuaha isaba uun ku qomay waxay noqotaba yaa wuxuu raadinayaa camal kaa u dhigmo oo ajriisoo kale uu ku helayo kana dhib yar markaasu wuxuu leeyahay camal u dhigma jihaadka u dhigma itus qaala laa ajidhu ma helaayo uma qaala markaasu wuxuu yidhi hal tastatiicu ma karaysaa idaa kharaja almujaahid qofka mujaahidkii markuu baxo an tadkula masjidaka inaad masjidkaaga gasho oo fataquuma aad istaagto ood salaad isu taagto walaa taftura aadan ka daalin salaad watasuuma aad soomto walaa tuftir aadan afurin qaala waman yastaiicu dalik yaa sidaa karaya yaa sidaa karaya marka haddaan sidaa karaynin jihaad fii sabiili اllah wax u dhigmo oo kalena laguma helayo weeyaan kolka وcanhu radي allahu canhu ana rasul lah sl ly slm qaal min khayri macaashi الnaasi lahum dadka maciishadooda inta ugu fiican ee ugu khayr badan waxaa ka mid a rajulu mumsikun bicinaani farasihi fii sabiili الlah nin oo faraskiisa caynaankiisa haysta xakamihiisa haysta hoggaankiisa haysta jihaad fii sabiili الlah oo haysta yatiiru calىa matnihi ku boodaya dushiisa ku buubaya yani ku ordaaya kulamaa samica haycatan aw fazca mar alla markuu qaylan maqlo labadaas inay isku mid yihiin siday sheegi dooneen taara calaa matnihim dhabarkiisa ku orda kaas yabtaqi اlqatla oo raadsanaya dil raadsanaya aw ilmowta buu yidhi ama geeri raadsanaya madaanahu meelaha u aanaha ahee loo malaynayo munaasibka waa ka raadsanaya oo meeshii dagaalu ka dhacaayay ee inuu shahaado ku helayo u malaynayaba aadayo aan ka soo waabanaynin aw rajulun mise nin oo fii qunaymatin xayn yar ku dhex jiro haysta fii shacfatin ya i ya أو رجل في غنيمة في غنيمة هي في رأس شعافة saasaa fiican أو أو شacفة baan dhigaya في رأسi شhacفة dul dhakadeed min hadihi الشhacف الشhacف shinkor dhaban yahay shucuf bu anig dhigaya lakin shacف weeyaan hadda kahor baana len soo maray meel dul ahoo dullooyinka kada buuraha dhakadooda ka mida jooga aw baطni waadin min hadihi اlأwdiya ama tog oo togogankada ka mid a midkood dhexdiisa ku dhex jira yuqiimu salaa salaada hagaajinaya wayuti zakaa zakadana bixinaya wayacbudu rabbahu rabbigiina caabudaya xataa ataahu lyaqiin ilaa arrintii dhabta ahaydee lama huraanka ahaydee geeridaheeda uga timaado laysa min annaasi ilaa fii khayr dadka khayr mooy wax kale aan kaga dhex jirinoo khayrka un la wadaagaya sharkoodana ka dhex baxaya sharkiisana ka ceshanaya rawaahu muslim <clears throat> wa canhu radia allahu canhu qaal ina fi ljannati mi'ata daraja jannada waxaa ku jirta boqol darajood oo acaddaha allahu lilmujaahidiina fii sabiili اllah alla u diyaariyey dadka mujaahidiinta ee jihaadka fii sabiili اllah ku dagaalama alla uu diyaariyey maa bayna darajatayni labadii darajaba inta udhaxaysaayo kamaa bayna aلsamaa'i wاlأrض inta cirka iyo dhulka udhaxaysa oo kale ay tahay rawaahu الbukhaariي xadiidka abu saciidna qaybtiisa dambe taasoo kale ku imaan doonto boqolkaa darajadood oo iska leeyihiin mujaahidiintu ay iska leeyihiin boqol darajadood oo mujaahidiintu una iska leeyihiin baa jirta oo dadka kale ayna la wadaagaynin oo sidaana u waaweyn u sarsareeya وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى الله عليه ولي وسلم qاaل man radya bاللahi ربا qofkii alla rabbi ahaan ugu raalli ahaada وبالإسلاami diina islaamnimadana diin ahaan ugu raalli ahaada وبمحamdi صلى الله عليه ولي وسلم rasuuلا wajabat lahu الجنة janna u waajibaysa facajiba laha abuu saciidin radia allahu canhu abuu saciid baa la yaabay oo u bogay faqaala markaasuu yihi acidhaa calaya yaa rasuula allah iigu soo celi bal yaa rasuula allah facaadahaa calayhi waa ugu celiyey uma qaala markaasuu wuxuu yidhi wa ukhraa iyo mid kale mid kalena waa kuugu daraya abu saciidow oo iyadana ku cajab gelinaysa yarfacu allahu biha alcabda alla uu addoonka ku dallacsiiyo mi'ata darajatin fi ljanna boqol darajadood oo jannada ah maa bayna kuli darajatayni kamaa bayna aلsamaa'i wاlأrض qaala wma hiya ya rasuula allah abu saciid baa yidhi maxay tahay taasuna qaala aljihaadu fii sabiili اllah aljihaadu fii sabiili اllah laba goor buu ku celceliyey rawaahu muslim وعn abi bakr bni abi muسى الأشعري radي allahu canهuma qaala samictu abi aabbahay baan maqlay abu muسى الأشعري radي allahu canhu wasmuhu cabdullahi bnu qays weeyaan wa huwa bxadraةi الcaduw isaga oo jooga cadowga hortiisa cadowgii meeshiisa joogaan cadowgii is hor joogaan raggii wuxuuna ka mid ahaa saxaabada ahaye umarada ahay quwaadda ahaayee jihaadkii iyo maamulkii dowladda islaamka ah labadaba aad iyo aad uga qayb galee dowr weyn ka qaatay buu ahay radia allahu canhu yaquul isagoo le baan maqlay qaala rasuulu اllahi salى اllau alay waslm rasuulka alle wuxuu yidhi ina abwaaba aljannati taxta dilaali الsuyuuf albaabada jannadu sayfaha hoostooday ku jiraan marka wa macnuhu waxaa weeyaan ragga quwaadda ee jeyshka islaamiga ah hogaaminaya waa inay jeyshka guubaabiyaan oo dhiiri oo xamaas ay geliyaan oo ay uga sheekeeyaan jihaadka fadligiisa iyo muxuu ahaaye jannada iyo shahaadada iyo uga sheekeeyaan oo xamaas ay geliyaan faqaama rajulu rahu lhay-a waxaa istaagay nin oo muxuu ah hay-adiisu iyo habkiisu iyo ay liitaan oo iska faqiir aho khaamil aho laakiin mukhlis ah baa kacay faqaala yaa abaa muusa abuu muusaow anta samicta haada anta samicta rasuula اllahi sal ly slm yaquulu haada ma adigaa maqlay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam oo sidaa leh marka ninkaasu kolkuu saa leeyahayna ugama dan laha abuu muuse radia allahu canhu inuu tuhmaysto ugama dan lehe waa ta'akud yuu uga qasdaayaaye wuxuu rabaa inuu arrinkaasu hadduu sugnaado oo abuu muuse aanu ku gafin oo kolkuu ku celiyo oo si u sii akido inuu arrinkaa helo allana subxaanaه wa tacaala waa siiyey insha allah faqaala nacam farajaca ilaa asxaabihi rufaqadiisii buu ku noqday oo macsalaamaynaya faqaala markaasuu yihi aqra'u calaykum الsalaam salaam baan idinku aqriyaya yani waan idin macasalaamaynaya uma kasara jafna sayfihi sayftiisa galkeedii buu jabiyey galkeedii buu jabiyey oo iska tuuray si uuna muxuu ahaay mar dambaba inaanu galka ku soo celinaynin oo kale isagoo ka dhigan yani faalqaahu waa tuuray uma mashaa bisayfihi ila alcaduw sayftiisiibuu cadowga la aaday fadaraba bihi waa la dhacay xataa qutila ilaa laga dilay radia allahu canhu waardaah eh, rawaahu muslim wa can abi cabsin cabdiraxmaan bni jabrin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam maqbarat qadamaa cabdin fii sabiili illahi fatamasahu nnaar ma boorowdo oo ma ciidowdo ma carrowdo addoon labadiisa gomadood oo jihaad fii sabiili illahi kuma booroobaan oo naarina ay taabato labadaas yani ma dhacayaan inuu jihaad fii sabiili الlahi intay gondihiisa ay u caroobaan oo haddana naar galaayo ma noqonayso rawaahu الbخaariي عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qال رsuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم laa ylج الناara naar ma gelaayo رaجuل bakىa min khashيaة الlah nin oo la ooyey cabsi alle la ooyey xatىa yacuuda الlbن في الضرع ilaa caanuhu candhada ay kaga noqdaan walaa yجtamicu mana kulmaan calىa cabdin addoon kuma kulmaan gubaarun fii sabiili الlah boor oo jihaad fii sabiili الlahi ku gaadhay iyo wa dukhaanu jahannam jahannam qaaceedu labadaasu kuma kulmaan qof jidhkiisa uu jihaad fii sabiili الlahi boor ka kacayo uu gaadhay muxuu ahaye iyo jahannam qaaceedu qof kuma wada kulmaayaan kana kii ka horreeyey buu la mid yahay oo gonduhu isagu gaar ahaan u sheegi karna waa iska idlaaqo jirka o dhan baba <clears throat> rawahu التirmidي وqala xadiiث xasn صaحيiح waana sidaa u sheegay xadiidku waa صaxiix weeyaano صaxaxu albaniyu fi صaxiح الjaamiع الصغير waxaana uu ku soo hormaray raqم أربعمiية وثمانية وأربعين وعن أbي هريرة وعن بن عباس رضي الله عنهma qال سمعت رsuل الlhi صلى اه عليه وسلم يقول caynaani laa tamasuhuma الnaar laba indhood naari ma taabato riwaayana waxay dhahaysaa laa tusiibuhuma waana isla macno laba indhood baa naari ayna taabanayn caynun bakad min khashyaة الlah il oo la oyday cabsi alla la oyday wa caynun baatat taxrusu fii sabiili الlah il oo bariday iyada oo waardeynaysa jihaad fii sabiili الlah dadka mu'miniinta ah gaalada ka waardeynaysa labadaa indhood naar ma arkayaan rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan waana xadiidku صaxiix weeyaane xasan waaba ka wen yahay oo fii صaxiix اjaamic الصغيir buu ku sheegay sheekh اlalbani xafidahu اllahu taعaalى ayb marka waxaa weeyaan ha xiraasada xiraasada waardeeynta dadka mu'miniintaa la waardeeyo oo xuduudkooda gaalada ka soo geli lahayd laga waardeeyo ama jawigooda meelaha dayuuradaha cadowgii ka soo hujuumi lahaayeen iyo lagaga waardeeyo oo madaaficdii lagu ridi lahaa iyo iyo diyaar loola yahay waxaasuna marka waxay leeyihiin ajri aad iyo aad u weyn bay leeyihiin oo amniga muslimiinta ay ilaalinayaan ayay ku leeyihin kuwa jihaadka kolkaa ku jira iyo kuwa xeryaha jihaadka laga gelayo iyo kuwayaalka waardeynaya kulleh waxaasoo dhan waa soo wada gelayaan وعن زيد بن khالد رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل mن جهز غازيا في سبيل اللhi فqد غزا وmن khلف غازيا في أهلihi بخyر فqد غزا متفق عaليه qofkii diyaariya qof جiهاad fي sabiiل الlahi aadayaayo waa duulay oo جiهاadka waa ka qayb galay qofkii ula sii jooga qof jihaad fii sabiili اllahi ku maqan ahalkiisii si khayr iyo wanaagsan ula sii jooga usii dhaqaaleeyaana isaguna waa duulo jihaadka oo ka qayb galay xadiidkuna waa muttafaq caleyhi waana soo marray oo boqol iyo toddobaatan iyo toddoba ayaan ku soo marray isagoo kolkaa usoo deliishanaya tacaawunka khayrka laysku kaashado kana marka jihaadka fadligiisa ayuu usoo deliishanaya wa can abi umaamata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lah sal lay slam afdalu sadaqaati sadaqooyinka ta ugu fadli badano dilu fustaaطin khaymad taanbuug teendho ee hadhkeedu weeyaan fii sabiili الlah waab ay dadku mujaahidiintuuhu ay harhsadaan oo loogu tabaruco aw maniixatu khaadimin ama caariyayn adeege la caariyeeyo fii sabiili الlah aw طaruuqatu faxlin ama hal awrqaad ah waqtii rimaysa awrku abaahayyay gaadhay fii sabiili llah loogu tabaruco yani gaadiid gaadiid iyo xoog iyo guri intaas saddexaas marka ka kala hadlaayaan wax alla wixii lagu taakuleeyo dadka muslimiinta oo dhanna xadiidkii hore xadiidka eh, mxuu ahay man jahaza kaaziyan xadiidkii eh, zayd ibn khaalidin radi allahu canhu baynu ka helaynaa marka wax alla wixii taakuleen ahee ama dawo ah ama hub ah ama khadamaad ah ama shaqo waa soo gelaya w qaala xadiiثu xasanu صaxiix waana xadiidku xasan weeyaan saxiix ma gaadhsiisino xasanahu sheikh اlalbaniyu fi صaxiix اljaamiع الصغيir w can anas radي allahu canhu ana fatan min aslam wiil oo qabiilada aslam layidhaaha ka dhashay baa qaala yidhi ya rasuula allah inii uriidu اlغazwa walaysa macii ma atajahazu bihi waxaan rabaa inaan duulo duulaankaa raacin rabaa waxaan isku diyaariyana ma haysto oo aan ku baxo qaala markaasuu yihi iiti fulanan u tag hebel fainahu kaana qad tajahaza famarid wuu isdiyaariyey oo markaasuu jiradeeye oo ka qaada wuxuu isagu diyaarsada adu ku bax faataahu waa u yimid faqaala ina rasuula اllahi sal ly slm yuqri'uka asalaam rasuulka alle salaam buu kusoo gaadhsiinayaayo wayaquulu wuxuuna ku leeyahay aacطinii aladii tajahazta bihi isii yani kan hadlayaa sheegaya aniga isii wixii aad diyaarsatay qaala markaasuu ninkii wuxu uhi yaa fulaana heblaayoy aعطiihi aladii tajahaztu bihi soo sii wixii aan diyaarsaday walaa taxbisii minhu shay-an waxba ha ka qarsanin fawallahi laa taxbisii minhu shay-an waxba kama qarsanaysid oo fayubaarak fayubaaraka laki fiihi oo lagu barakeeyey rawahu muslim isagoo rasuulka alle sala allau alay waslam uu siiyeynay yidhi haddaad wax kala hadho kuma laguma barakaynaye soo wada si waxba kala hadin marka xadiidkaasna waan soo maray raqam mia waa baan kusoo marray isagona tacaawun cala albiri iyo addilaalatu cala alkhayr iyo meelahaasaan kusoo marray isagoo kaga hadlaya وعn أbي سعيidi الkdري رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه علي سلم baعثa إilىa bني لحyاn reer garweyne qabiilo hudayl ka mida weeyaane yuu jeesh u diray faqaala markaasu wuxuu yidhi waa nimankii quraacdii toddobaatanka ahaa laayay weeyaane yومa بئri macuna رadي الله عanهum qaala liynbacث min kuli rajulayni أxaduهma والأجru baynahma rawahu mslim labadii ninbaba mid ha ka baxo ajarkuna waa u dhexeeya xadiidkana isna waan soo maray boqol iyo toddobaatan iyo sideed baan kusoo marray isagana tacaawun cala alkhayr ayaynu ku soo marray wa fii riwaayatin lahu yani limuslim liyakruj min kuli rajulayni rajul labadii ninbaba mid ha ka baxo uma qaala lilqaacidi koodii hadhay buu ku yidhi ayukum khalafa alkhaarija fii ahlihi wa maalihi bikhayr kiinii uga dambeeya ula sii jooga midkaa baxay ahalkiisi iyo maalkiisi iyo khayr ugula sii jooga kaana lahu mithlu nisfi ajri eh, alkhaarij kaa baxay ajarkiisa nuski oo kale yuu leeyahay ayb nuskaa marka uu sheegaya xadiidkan kadu kii hore inta oo kale buu yuu dhahayay muxuu yahay marka nuskaasu nusku marka waxaa weeyaan ajarkii oo eh, muxuu ahaa ajarkii labadooda ay isku helayeen nuski buu leeyahay marka ajarkii kaas uu lahaa baa loo kala qaybinayaa ma ahee ajarkii buu isaguna leeyahay wey طيب وعن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صل ل سلم رجل مqنع waxa u yimid nebiga صلى الله عليه وسلم nin maskaraataysan yani mxaa hubka biraha ahaa huwan oo wejiga iyo madaxii u qarsoon yahay oo qaba mxaha miqfar qaba ama mxaa baalkan mxaa kofiyad bereedaa qaba bilxadiid weji ku daboolan bir ku daboolan faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuula allah uqaatilo aw uslim ninkaasna kolkaas unbaa hidaayada alle ku soo mooyaane horta hore muslim maanu ahayn ma dagaalamaa mise waan islaamaa qaala aslim uma qaatil horta islaam markaasna marka jihaadka gal labadiiba isku dar laakiin kala horraysii faaslama wa islaamay uma qaatala waa dagaalamay faqutila waa la dilay faqaala rasul lah sal lla alay slam camila qaliila ujira kahiira wax yar buu camal falay ajri badaanna waa la siiyey hal saac inayna dhammayn baa laga yaaba muddadii ay ku qaadatay muttafaqu calayhi wahada lafdu lbukhaariy <clears throat> qofka sidaas oo kale a ah marka alla ugu khatimay cumrigiisa waa qof ayaan badan oo khayr alla la doonay weeyaan sida mukhaariq iyo mxa qusmaan iyo rag niman sidaasa baa jiray oo saxaabo goortii dambe noqday oo isagoo dagaal socda un intaa hidaayadii alle ku soo riday dagaalkii dhankooda ka galay oo ku dhintay abu hurayra radia allahu canhu baa nin buu muxuu ahaayey yuu ku bixin jiray luqzi ka bixin jiray wuxuu dhihi jiray ma garanaysaa nin janno gale oo weligiina alle aan marna u sujuudin markaasa kolkii la yidhaaha noo sheeg buu sheegi jiray addoon madow oo isagoo muxuu ahaay si kolkii hore suu gaal usoo abu hurayra radia allahu canhu ninkaasoo kale yuu luqsi ka bixin jiray googacagale ka bixin jiray ama halxidhaale ka bixin jiray wuxuu dhihi jiray ma ma garanaysaa nin aan weligii marna u sujuudin oo haddana janno galay markii la garan waayo buu wuxuu dhihi jiray nin uu sheegi jiray buu dhihi jiray waa hebel oo markaasuu qisadii sheegi jiray oo wuxuu u yimid nebiga sala allahu alayhi waali wasalam buu u yimid markaasuu eh, adhi buu la joogay oo wuxuu ahaa eh, mushrigna wa aha markaasuu hanuunay oo alla soo hanuuniyey markaasuu islaamay markaasuu eh, jihaadkii ka qayb galay oo lagu dilay oo janno uu ku galay weligii alle uma aanu sujuudin jannana waa galay وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم قاal ما min أحد يدخل الجنة ma jiro qof oo janno gala يحب oo jecel an yarjica ilى الدuنيا inuu addunya usoo noqdo وlahu ma عalى الأرضi min شhay isaga oo lehna haddana oo la siinayo adduunyada wax dusheeda oo dhan oo wax ah wax adduunyada oo dhan isaga keligii la siiyo dadkeeda iyo dunyadeeda iyo macaadinteeda iyo qaaraadkeeda iyo buuraheeda iyo badaheeda iyo wax walab cirka iyo dhulka iyo intoo dhanba ba addunya laysku yidhaahaaye adduunyada oo dhan ha lagu siiyo oo ha lagu celiyo jannada iskaga tag qof aqbali lahaa ma uu jiro ila shahiid shahiidka mooyaane yatamannaa isaguna wuxuu tamaniyayaa an yarjica ila dunya inuu adduunyada u noqdo fayuqtala cashra maraatin toban goor la dilo oo ma aha inuu adduunyada intuu noqdo addunyada ku raaxaysta ma aha limaa yaraa min alkaraama waxa uu arkaya karaamada alla uu siiyey iyo ajriga weynankiisa hal mar uu ku helay markuu arko yuu wuxuu tamaniyayaa inuu hadba soo duulo hadba la dilo sidii aan ku soo marray nebiguna sal lla alay slm inuu tamaniyayay ilaan dadka kale marka ay arkaan cayaanan ay u arkaan kolkaasay arrintaa tamaniyayeen rasuulkuna sala allahu alayh waali wasalam isagu marka adduunka isagoo joogaba yuuba tamaniyayey wa fii riwaayatin limaa yaraa min fadli shahaada shahaadada shahiidnimada fadligeeda u arkaya sababtiisa yuu tamaniyaya inuu intaasoo goor la dilo toban goor iyo la dilo muttafaqun caleyh وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهma أن رsuuل الله صلى اه عليه وسلم قاaل يغفر للشhهيد كل ذنب إلا الدين qofka shahiidkaa dembigoysoo dhan ayaa la dhaafa ilaa deynta mooyaane rawaahu muslim deynta dadka marka darideeda say u adag tahay baa halkanna inooga muuqanaysa waa si deynta la dayacay weeyaane deynta uu qofku intuu qaato ee ka dhab ahayd isaga alla waaba ka gudaayaa laakiin kii isaga uu ku gaboodfalay taas weeyaan wa fii riwaayatin lahu yani limuslim الqتل في سبيل اللh يكفر كuلa شhيء إلا الدين dilka جهاad في سبيل اللahi qofka lagu dilaayo wuu kaفاaro gudbu u noqdaa wax walo dunuubtiisa aba ilaa deynta mooyaane عن أبي qتاadةa رضي الله عنه أن رsuuل الله صلى اه علي وسلم qاama فيهim rasuulka allah isdhex taagay fذakra wuxuu sheegay أن الجهاaد في سبيل اللahi والإيماaن بالله أفضل الأعماaل jihaadka fii sabiili اllaahi iyo iimaan biاllahi inay camalada ugu fadli badan yihiin buu sheegay faqaama rajulu nin baa kacayo faqaala yaa rasuula allah ara'ayta bal iiga waran in qutiltu fii sabiili اllah haddii jihaad fii sabiili اllahi laygu dilo atukafaru canii khaطaayaayo dunuubtayda ma layga kafaara gudayaa faqala rasul lah sal sl nacam hadii haa in qutilta haddii lagu dilo lakiin shuruud buu u xidhaya fii sabiili اllahi lagugu dilo wa anta saabirun adigoo sabirsan oo aan cabsanaynin oo adkaysanaya muxtasibun oo dembi eh, eh, maxaan jeedaa ajri hor alla geysanayo oo alla ajri kaga dalbaaya oo aan eh, niyo kale ayna kugu jirin muqbilun oo sii jeedo oo gaalada ku sii oo dagaalamaya hayru mudbirin aan sii cararaynin intaas shardi haddii lagaa helo saddexdaa uma qaala rasul lah sal sl markaasu hadda isla markiiba rasuulka ale haddana wuxuu yidhi kayfa qulta see dhahday yani su-aalkii ku celi weeyaan waxyi baa soo degay intii intaa u oo hal arrinna ka soo isnooday aan iyada lagu dhaafaynin jihaadka iyo shahaadada aan lagu dhaafaynin qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi kayfa qulta buu yihi qaala ninkii baa wuxuu yidhi ara'ayta in qutiltu fii sabiili اllahi tukafaru anii khaطaayaay faqala rasul lah sl sl nacam وأnta صاabir muxtasib mqbil غayru mdbir إla dayna ila dayna taasaa intaas soo degtay daynta mooyaane faإna jibriila عalayhi السalaamu qaala lii dalika rawahu muslim jibriil baa calayhi salaam arrintaa igu yidhi oo ii sheegay oo waxyi baa igu soo degay xadiidkana marka waxaan ku soo marray mar horaan soo marray oo laba boqol iyo toban iyo toddobaan ku soo marray wa can ah, jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ayna ana yaa rasuula allah in qutiltu anuu xaggeen aadaya xaggeen ahaanaya haddii la idilo qaala fi ljanna faalqaa tamaraatin xabada timira abuu tuuray kuna fii yadihi oo gacantiisa ku jiray ninkaana cumayr ibn اlximaan baa la dhihi jiray waqtigaasuna waxay ahayd gaswatu bedr uma qaatala waa dagaalamay ninkaasu xataa qutila ilaa laga dilay rawaahu muslim wqad sabqa brqم تiسعة وثمaaنiin buu noogu soo horay xadيثkaas وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم وأصحاaبه xتىa سبقوا المشhرiكيiنa إلى bdri rasuulka صلى اه عليه sلم أصxaabtiisii baa socday oo ilaa ay gaaladii ugu horeeyeen ceelashii bdr وaجaء المشhرiكuuna مشhrikiintiina waa yimaadeen muslimiintii oo sii degay oo ceelashii sii dhaansaday oo dararkii sii buuxsaday oo ay yimaadeen faqaala rasuulu الlahi صلى اه عليه sلم markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi laa yuqdimana أxadu minkum ilaa iyaanu ku dhiiranin oo ku tallaabsanin nin idinka mid ihi wax wax camala ninowna ha ku tallaabsan ha samaynin xataa akuuna ana duunahu ilaa an anuu xaggiisa ka xigo oo anugu aan bilaabo yani fadana almushrikuuna mushrikiintii wuxuu sugayaa nasriga iyo guusha iyo waqtiga khayrka ihiyo buu sugayaayo waa ducaynaya rasuulku sal ly slam markaas muxuu ahaye eh, eh, sida xadiidka cabdullahi bni abi awfana ku imaan doonta waxa weeyaan iyo xadiidka abi muusana sidii kusoo hormartay in dadka muslimiinta la gubaabiyo oo la tirtirsiiyo oo la dhirigelina waa loo baahan yahay in goobta lagu duceeyana ilan meelaha meelaha khayraadka aheed ducada lagu aqbalu ka mid yahay iyadana waa la rabaa markaas fadanaa almushrikuun mushrikiintii baa soo dhowaaday faqaala rasul lah sal sl rasuulka allah wuxuu yidhi qumuu ilىa jannatin carduha aلsamaawaat wاlأrض u kaca janno oo ballarkeedu uu yahay cirkiya dhulka cirkiya dhulkoo la isku fidiye uu yahay hal janno oo keliya yaquulu cumayr bn اlximaam alanصaari radi allahu canhu ninkaasa wuxuu dhahayey yaa rasuula allahi jannatu carduha asamaawaatu wاlard rasuulka allow ma waxaa jirta janno oo ballarhkeedu uu yahay cirki iyo dhulalka uu yahay qaala nacam haa buu yidhi qaala bakin bakin bakin bakin ama bak bak waa eray la yidhaaho wixii loo bogo marxa marxaba iyagu hadda yidhaahaano taasaa mashhuurka ah agtooda carabta mucaasiriinta ah wixii loo bogaayo ee qofka u weyneynayo ee sidaa yidhaahaan faqaala rasul lah sal sl markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi maa yaxmiluka calىa qowlika bakin bakin maxaa hadalkaa kuugu wa'naa faqaala laa wallahi ya rasuula allah ilaa rajaء an akuna min ahliha inaan ahalkeeda ka mid noqdo oon rajaynaya mooyaane oon arrintaa u bogay mooyaane wax kaloo igu xambaaray ma uu jiro takdiib lirasuuli lah sal ly slm waxba iguma jiro faqaala markaasuu rasuulka alle wuxuu yihi faanta min ahlihaa ahalkeedaad ka mid tahay faakhraja tamaraatin xabada timruu ka soo bixiyey min qaranihi min qarani saasuu shaqlay qaran marka la yidhaahse waa xarigga xariggaa qaran la yidhaahaa min qarnihi min qarnihi waxuu dhigan jira reeba ya ha ha jacbada hadda laga wado yani gabooyihiisa ayuu ka soo bixiyey muxuu ahaayey oo xarig baa isagana ugu xidhan oo lagu gashadaa sidade xadhiggana qarab baa isagana la yidhaha siduu abu طayb almutanabi uu dhihi jiray wabnu labuni ida ma luza fii qarani lam yastadic sawlaة اlbuzli اlqanaaciisi markaas waxaa weeyaan bahalkii gabooyihiisiibu xabado timira ah oo wixidhnaa ka soo bixiyey fajacala yaakulu minhuna wuxuu bilaabay inuu cuno isagoo raba inuu ku tabarayso waxoogaa marka waa ramadaan bay ahaydo marka waa afureen uma qaala markaasu wuxuu yidhi lain ana xayiitu haddii aan anugu noolaado xataa aakula tamaraatii haadihi ilaa aan ka cuno xabadahaygan timirta ah innahaa la xayaatun طawiila iyadu waaba nolol dheer faramaa bima kaana macahu min atamr wuxuu iska tuuray wuxuu gacanta ku hayay timirta ahaa uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay rawahu muslim wاlqaranu bifatxi اlqaafi wالra wa hiya huwa jucbatu jucbat nushaab nushaabkuna yani waa fallaadha jucba saas uu xarakeeyey lakin mha sheekh din الsab ya ya daycdani saabuni shaacirka isagu wuxuu yidhah nin luqawi ah luqadana aada ugu dheera wuxuu dhihi jiray jacba jacbadaas marka nusakda qaarkoodna saasayba shaqashay wa anhu radi allahu canhu qaal jaءa naasu ilى الnabiyi salى اllahu عalيyh wali wasalam niman baa u yimaadeen nebiga salى اllahu عalيyh wali wasalam oo waxay ku yidhaaheen an ibcaث macanaa rijaala yucallimuuna alqur'an nagu dar oo na soo raaci niman oo na bara qur'aanka iyo wasunna sunnada na bara diinta na nagu soo dar fabacaثa ilayhim sabciina rajula min alansaar toddoba nin oo ansaara buu ku daray yuqaalu lahum alqura quraa la dhihi jiray xufadu qur'aan aha fiihim khaalii xaraam waxaana ku jira abtigay xaraam ibni milxaan radia allahu canhu yaqra'uuna alqur'aan qur'aankay aqriyi jireen habeenkii wayatadaarasuunahu bileyl habeenkiina way isla akrisan jireen o yatacalimuunahu way baranayeen wa kaanuu biالnahaari yaji'uuna bilmaa biyahay soo dhaamin jireen fayadacuunahu fi lmasjid masjidkay dhigi jireen oo dadku weyse qaato o cabcabo oo marka dadka bay u khidmaynayeen ahlu masjidka maalintii habeenkiina qur'aankay aqrisan jireen oo ku cibaadaysan jireen wayaxtadibuuna waa qaryaysan jireenoo fayabiicuunahu way iibin jireen qoryahaas wayashtaruuna bihi طacaama cuntay ugu iibin jireen liahli الsufati walilfuqaraa fabacaثahum الnabiyu sal اlه alay slam nimankaasuu diray nebigu sal ly slam facaraduu lahum way u banbaxeen oo yani jidka uga soo baxeen ninkii nimankaas ka dalbaday hortii hore nin wuxuu ahaa zaciim ahoo qabiilo banu caamir la yidhaaho zaciimkooda ahoo la dhihi jiray abubara la dhihi jiray laqabkiisana lagu yaqaanay mulaacib اlasinna ninkaasu ah isagu ma aanu islaamin laakiin kolkuu nebigu sal lla alay slam islaamnimada u bandhigay ayuu yidhi arrintaada aad igu yeedhaysaa way fiican tahay haddii tolkay aad ku soo darto rag diintaada ugu yeedhana waxaan rajaynayaa inaa ay aqbalaan markaasuu nebigu yidhi sal lla alay slam waxaan waan u baqayaayoo kale aan uga baqanay markaasuu yidhi anigay magan ii yihiin saasuu marka ku soo diray wiil uu adeer u yahay oo la dhihi jiray camar ibnu tufayl oo adeerkiisa kula tartami jira madaxtinimada yaa ku dalbaday marka qabaa'il kale ku dalbaday saxaabadii oo marka jidka loo joogsaday iyagoo iska socda oan dagaal kusoo talagelin faqataluuhum way laayeen qabla an yabluquu lmakaan meeshay ku socdeen intayna gaadhin faqaaluu markaasay waxay yidhaaheen allaahuma balliq cannaa nabiyanaa annaa qad laqiinaak faradiita cannaa eh, faradiinaa canka waradiita cannaa allow nebigaaga naga gaadhsii inaan kula kulannay oo aada naga raali noqotay annana aan kaa raali noqonay wa ataa rajulun nin baa u yimid xaraaman aabba artiga xaraam buu u yimid oo gadaasha uga yimid mkhaali eh, anas anas artigiisa ahaa min khalfihi gadaashiisa uga yimid faطacanahu birumxin waran buu ku tumaatiyey xataa anfadahu ilaa xagga kale uga bixiyey faqaala xaraamu radia allahu canhu xaraam baa wuxuu yidhi fuztu warabbi اlkacba walle waan liibaanay rabbiga kacbadaan ku dhaartee dilkaasuu liibaan marka ka dhiganayaa markaas gaalkii dilay baaba la yaabay oo wuxuu yidhi awamaa qataltu rajul oo ninka miyaanan dilin liibaantu sheeganaya maxay tahay soo aniga dilayba ma aha laakiin jaahil buu ahaaye wuxuuna garanaynin dilkaa fii sabiilillaahi lagu dilaayo qiimuhu uu leeyahay buuna garanaynin markaas faqaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wala rasuulka allah wuxuu yidhi ina ikhwaanakum qutiluu walaalihiin waa la laayey wainahum qaaluu waxayna yidhaaheen allahuma balliq cannaa nabiyana annaa qad laqiinaaka faradiinaa canka waradiita canna markaas alla subxaana wa tacala farrintoodiina sidaa waxyu alla ugu soo gaadhsiiye muttafaqun calayh wa hada lafdu muslim wa canhu radia allahu canhu yani can anas bni malik qaala gaaba canii anas bnu nadr adeerka anas bnu nadr baa wuxuu ka maqnaa radia allahu canhu can qitaali badrin dagaalkii badri buu ka maqnaa faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa rasuul allah isagoo ka shallaayey kolkuu arkay fadliga iyo ay murteen nimankaasu dagaal baa dhacaya ilan ismaanu lahayn yaa rasuul allahi qibtu can awali qitaalin qaatalta almushrikiin waxaan ka maqnaa rasuulka allow dagaalkii ugu horreeyeed gaalada la dagaalantay lain illaahu ashhadanii alla hadduu ijoojiyo aan ka qayb galo qitaala almushrikiin gaalada la dagaalankeed la yarayanna allahu alla waa arki doonaa mise la yuriyana allahu alle wuxuu tusi doonaa dalka oo muujin doonaa maa asnac waxa aan sameeyo waxa aan sameeyo waa un la arki doona n wax la tilmaami kara ma oho oo ibhaam ibhaam liajli tacdiim baa la yidhaha kaasoo kale falamaa kaana yowma uxudin inkashafa almuslimuun markii dagaalkii uxud uu dhacay baa muslimiintii ay carareen oo jabeen faqaala markaasuu yidhi allaahumma inii actadiru ilayka mima sanaca haaulaa alla waa kaaga cudur daaranayaa nimankaas waxay sameeyeen yani asxaabah raggii muslimiinta jabay buu ka wada wa abra'u ilayka mima sanaca haؤulaa waxaana kaaga beri noqonayaa nimankaas waxay sameeyeen yani mushrikiin gaaladii buu sheegaya uma taqadama hore u socda gaaladii hore ugu socday واstqبله waxaa ka hor yimid سعد بن معاad رضي الله عنه فqال ya سعد بن معاad سعد بن معاadow الجنة ورب النضr jannadii nadri rabbigiisaan ku dhaartay nadrina waa aabbihi inii ajidu riixahaa min duuni uxud carafteedaan ka helaya uxud sokadiisa uxud sokadiisay jannadii iiga soo carfaysaa waa isagoo nool bay marka jannadii u soo carfaysaa taasuna waa karaama min acdami alkaraamaat qaala sacdun sacd ibni mucaad baa wuxuu yidhi fama istaطactu yaa rasuul allahi maa sanac siduu yeelay oo kale inaan yeelo ma aanan kari karin yaa rasuul allah qaala anasu radia allahu canhu fawajadnaa bihi waxaan ka hellay bidcan وaamaaniina dhowr iyo sideetan oo darbatan bisayfi ow dacnatan birumxin ow ramyatan bisahmin isugu jirta seef lagu dhuftay iyo waran lagu tumaatiyey iyo fallaadh lagu soo riday dhowr iyo toban dhowr iyo sideetan yani nabar buu ka wada oo intaa isugu jirta wawajadnaahu qad qutila wamahala bihi اlmushrikuun waxaan helay isaga oo la dilay oo gaaladii ay jirdileen oo xubnihiisii ay googooyeen siday muslimiinta shahaadadii ay u galeen فلما عرفه فma عرفه أحad qofna ma aanu garanin إlaa أkتهu walaaشhi mooyaane walaashun baa garatay iyaguna waxay ku garatay bibanaanihi farihiisay ku garatay faraha xubnahooda calaamad uu ku lahaa iyo ayay ku garatay iyaduna qaala أنس رaضي الله عanه fakunaa naraa waxaan u malayn jiray buuhi ow nadunu waxaan u arkaynay mise waxaan u malayn jiray buu yihi أna hadihi الآaيaةa naزلت فيhi وفي أشhbaahihi aayaddanu inay ku soo degtay isaga iyo raggii lamid ahaa ee maalintaas si geesinimaa u dagaalamay oo طalxatu bni cubaydillaahi radia allahu canhu ay ka mid ahaayeen aayadduna maxay ahayd min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayh wa minhum man qaضىa naxbahu wa minhum man aayaddaasay ahayd muttafaqu calayhi waqad sabaqa fii baabi اlmujaahada halkaasuu ku soo horomaray waxaana raqamkiisu ahaa boqol iyo sagaal وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم رأيت الليلة xalay waxaan arkay rajulayni atayaani laba nin oo i yimid oo fasacidaanii fasacidaa biyo shajara geedii ila koray xadiidku waa dheeraaye wuxuu soo waday soo waday soo waday buu wuxuu yidhi geedkiiba iga koreen faadkhalaanii daaran hiya min hiya axsanu وafضل waxay korsiiyeen daar oo wanaag badan oo qurux badan tii hore ka wanaag badan lam ara qatu axsana minha wax ka fiican aan arag qaala markaasi waxay yidhaaheen amaa haadihi daar markay waxyaalo badan ay soo tutuseen u fasirayeen bay ugu dambaystii weyheen daartantada aad ku jirtaa fa daaru shuhadaa daartii shuhada wey tii hore aad ka soo baxdayna lagu tusayna daaru caamati اlmuslimiina bay ahayd rawaahu الbukhaariي wa huwa bacضu xadiiثi طawiili fiihi anwaacu اlcilm وسيأتي في baabi تaxriim الkdibi in shاء الlahu taعalى masi hormarina wuu imaan doonaa wuxuu ku imaan doonaa ألف وخمسمية ستة وأربعين buu ku imaan doonaa وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع أم الربيع بنت البراء وهي أم xاarثة بن سراقة ninkaa hooyadii weeyaane أتت النبي صلى الله عليه وسلم nبigay u timid فqاaلت يا رsuuل الله alaa tuxadiثunii can suraaqa wiilkeedii bay sheegaysaa oo dagaalkii ku dhintay dagaalkii ku dhintay bedr miyaadan iiga warramaynin suraaqa waqad kaana qutila yowma bedrin dagaalkii bedri baa lagu dilay wiil aadu yarna waa ahaa fain kaana fi ljannati sabartu hadduu jannada ku jiro ahlu janno uu yahay waan sabrayaa uma ooyayo wain kaana hayra daalika sidaa si aan hayn hadduu yahayna ijtahadtu calayhi fi lbukaa ilan laba khasaaro noqonaya oohinta anuu ooyayo waan ku dadaalaya aad baan ugu ooyaya faqaala markaasu wuxu uhi ya umma xaariثa ummu xaariثaay inahaa jinaanun fi اljanna waa jannooyin jannada ku dhex jira hal janno keliya maaha waina bnaki asaaba alfirdows alaclىa wiilkaaguna firdowska sare ayuuba helay jannada baarkeediibuu helay oo eh, mxu ay ka sarraysa un mxuu ahaayey mid alwasiila ee eh, nebiga sal اl alay slam u gaarka ah rawah bukhaari markaasna iyadoo bakin bakin yaa suraaqa leh oo wiilkeed u hambaliyaynaysa ayay meeshii ka noqotay radi allahu canhuma wa can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala ji'a biabi aabbahay baa la keenay ila nebiyi sal allau alayh wasalam nebiga loo keeno lasoo hordhigay waqad muhila bihi isagoo la jirdilay oo sankii iyo afkii iyo dhegihii laga googooyey fa wudica bayna yadaya hortiisaa la dhigay fadahabtu waan tagay akshifu can wajhi inaan wajigiisa marada ka qaado fanahaanii qawmii qawmi bilyaa qawmi ha qawmi tolkay baa ii diiday qawmun buu aniga ii dhigay waxaa ii diiday tolkay baa ii diiday oo yidhi dhaaf ha ka qaadin marada faqaala الnabiyu sal ه alay slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi maa zaalat اlmalaa'ikaةu tudilhu biأjnixatiha malaa'igtu ma ayna ka zuulin inay hadhayso baalasheeda ku hadhayso qoraxda uga dhigto muttafaqun calayh bal karaamadaas feeriya marka qof dhintay oo meydkiisii malaa'igta alle ay waardiyeynayso oo xataa qoraxda ay ka waardiyeynayso cadceedda kolagta looga ba'ayo qof cadceeddii jidhkiisa inay taabato looga baqaayo miyaad u malaynaysaan in alle subxaanahu wa tacaala naar uu ku sii daynayo وعn سهل بن حuنayn رضي الله عنه أن رsuuل الله صل ل سلم qاaل mن سأل الله تعالى الشهاaدة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وmاaت عlى فراaشhihi متفق عليه qofkii alla weydiista شhahiidnimo weydiista oo laakiin run iyo dhab ay ka tahay oo qalbigiisa ay ka tahay carabkuna ayna ka ahayn alla darajooyinka شhahaadada ayuu gaarsiiyaa walow guri hadduu sariirtiisa ku dhintay iyo firaashkiisa ku dul dhintan yani laakiin bصدq xadiidkuna waa rawaahu muslim waxaana ku soo maray raqam sabca و hamsiin baan ku soo maray baab اlإkhlaas baabkii ugu horreysay ee ikhlaaskii xaggaasaa baan kusoo maray وعn أنس رضي الله عنه qاaل qاla رsuل الlh صلى اه عليه وسلم mن طلب الشhهاadةa صاadقا أعطiyahaa walow lam tusibhu qofkii qofkii dalbada shahiidnimo dalbada isagoo run ay ka tahay waa la siiyaa shahiidnimada walow xataa haddayna gaadhin yani dilkii aanu gaadhin kol ku tahay darajadii waa la siinayaa ikhlaaskaasaana sidaa u keenay rawaahu muslim wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wali slam maa yajidu shahiidu ma helayo oo ma dareemayo qofka shahiidkuuhu min alami اlqatli min masi اlqatli taabashada dilka yani xanuunka dilka kama helaayo oo kama dareemayo ilaa kamaa yajidu axadukum ilaa siduu u dareemaya mooyaane midkiin min masi lqarsa qanjaruufada qanjaruufada taabashadeeda yani qanjaruufada xanuunkeeda oo kale mooyaane xanuun kale kama helaayo hadduu eh, ku dhaco garnayl ku dhaco ama xabadu ku dhacdo ama naabaalma uu gubo ama eh, muxuu ahayey eh, seef lagu dhufto oo si xun xataa uu dhinto oo jirhkiisa uu googo'o xanuunka kolay ku tahay waa la ilowsiinayaayo xanuun wax yar oo lagu ajirsiiyo unbuu dareemayaa sidii quraanjo qaniintay iyo qanjaruufo iyo wax sidaas oo kale ah rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waana xadiidku waa xasan weeyaane صaxiix maaha صaxaxahu fi صaxiixi اjaamiع الصغيir xasanahu fi صaxiix الjaamiع الصغيir وعn cabdاللaahi bni abi أwفى radي الله canهuma عن cabdاللaahi bni abi أwفى radي الله canهuma أna rasuula الlahi صلى اه عليه وسلم fii bacضi أyaamihi dagaaladiisa midood alatii laqiya fiiha alcaduwa maalmihiisi oo adagoo la kulmay midood yani dagaaladii uu galay midood buu intabara sugay oo dib uu u dhigay muxuu ahaaye dagaalka bilowgiisii xataa maalat الshamsu ilaa qoraxdii ay ka zuushay oo duhurkii uu ka galay uma qaama fi naas dadkii buu isdhex taago faqaala wuxuu yidhi ayuha الnaas dad yahow laa tatamanaw liqaaءa alcaduw ha jeclaysanina cadowga la kulankiisa wasأlu اllaha alcaafiya alla balaaya la-aan weydiista faidaa laqiitumuuhum fasbiruu markaad la kulantaanu kolkaa rag raga noqda oo mxua sabra oo adkaysta oo dagaalka dhibaatooyinkiisa lakiin kolka hore waxba ha jeclaysanina waclamuu ogaada ana aljannata taxta dilaali الsuyuuf uma qaala markaasu ferigu wuxuu isku daraya nebigu sala اlه alay slam gubaaba iyo iyo ducu isku daraya iyo waktiga haboon oo dagaalka ku haboon oo guusha munaasibka u ah oo lagu beego allahuma munzila alkitaab allow allihii soo dejiyey kitaabkow wamujri asaxaab daruurta ka socodsiiyow wahaazima alaxzaab ololka midka jebiyow ihzimhum allow jebi wansurnaa calayhim naga taageer guusha naga sii muttafaqun calayh wacan sahl bni sacdin radia allahu canhu canhumaa qaala qaala rasul lah sl ly slm fintaani laa turaddaani laba lama diido laba ducadood laba alla bari ow mise wuxuu yidhi qallamaa turaddaani wax yar baa la diidaa oo aan la aqbalin adducaau cinda annidaa waqtiga adaanka ah adaanku kolku dhammaado bayna aladaani waaliqaama ducada la duceeyo wa cinda alba'si iyo dagaalka agtiisa xiina yulximu bacduhum bacda markuu qaarkood qaarka kale hilbaynayo oo hilbahooda hubka laysku jarjarayo labadaa goor lama ducada lama aqbali waayo labadaa goor ducada waa la aqbalaa ilaa riwaa kale iyadu waxay dhahaysaa wax yaran baan la aqbalin inta badan waa la aqbalaa ama waaba la aqbalaa had iyo goor rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix wahuwa kama qaal xadiidku صaxiix weeyaano صaxahu اlalbaniyu fi صaxiixi اljaamiع الصaغيir wa can anasi radي allahu canhu qaala kana rasul lah sl sl rasuulka alla wuxuu ahaa إdaa غazaa marka uu duulo qaala wuxuu dhihi jiray allaahumma anta cadudii wa nasiirii allow adigaa cududaydii iyo taageerahaygii ah adigaan kugu tiirsanaya bika axuulu wa bika asuul adigaan kugu xeelaydaysanayaayoo adigaan sababtaada ku dagaalamaya wa uqaatil adi sababtaadaan ku dagaalaa adoo aniga ku taageersanaya kugu tiirsan baan dagaalamaya rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xasan xadiidkana marka waxa weeyaan xasan keliya meha waa صaxiix oo صaxaxahu fi صaxiixi الjaamiع wa can abi musa radي allahu canhu ana nebiya sal ly slm kaana idaa khaafa caduwan idaa khaafa qowman markuu rag ka boqo dad uu ka boqo qaala wuxuu dhihi jiray allahuma ina najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix wa huwa kama qaala xadiid صaxiixa weeyaan صaxaxahu fi jaamiع الصaغيir صaxiix jaamiع الصaغيir wuxuuna kusoo hormaray raqم تiscmiya waaxid wa amaaniin buu kusoo hormaray dadka jooga meelaha tarxiilka iyo waxyaalahaasi ay isaga baqaayaan sida kenya iyo sacuudiga iyo waxyaalahaasa dadkaasna munaasib bay u tahay inay markay ka baqaayaan askar iyo waxyaalahaas iyo ducadan oo kale iyo xasbalada iyo inay badiyaan dadka muxuaha meelaha jihaadka uu ka socdo joogana iyagana waaba inay aad iyo aad arrintaa ay u badiyaan وعn iبni cmr radي allahu canهuma ana rasuula الlah sl slm qaal alkhaylu macquud fii nawaasiha alkhayru ilى ywmi اlqiyaamة mutafaq عaleyh fardaha waxaa lagu guntay foodooda ayaa khayr lagu guntay taniya qiyaamaha khayrkaana marka waxaa fasiraya xadiidka soo socda oo waxaa laga wadaa ajri iyo haniima khayr aakhiro oo ah ajriga iyo khayr adduunyo oo haniimo ah fardaha marka kolka la sheegayana ma aha fardaha keliya inay sidaa yihiine wax alla wixii fardaha muxuu ahaaye sidoodoo kale waxu tara ama kaba sii waxtar badano sida aalaadkan kada la intaajiye ee dabaabaadka iyo muxuaha beebaha iyo dayuuradihii iyo kuwaasuna waa un soo gelayaan ma aha marka farduhuna inay qiimo beeleen oo qiimo ayna lahayn ma ay ahaa dagaal waa un dagaal waxaa jira marka wax la yidhaaho oo silaaxul abyad la yidhaaho oo soorka iyo tooriyaha iyo la isula baxo gacanta la isula tago ayaa xataa jira marka in hubka yaryaro aanu zawnkan ka waxba tarayninoo hub qaaraadka ka soo gudbo oo laysku garaaca laysku baabi'iyaabaa jira iyo waxyaala sidaasa dadka qaarkood ay ku andacoodaan taasu qima male hub waaweynna waa jiraa hubka yaryara waa jiraayo waa loo baahan yahay hadiyo goor kuwa eh, eh, aslaxada ay wataan militariyaalka ugu cusub ee dawladaha ugu xoog badan ah basoolada iyo muxaas baynaad iyo kuyaalkaasuna waa ku jiraan wa can curwata albariqiy curwata bni suraaqa albariqiy mise curwata bni jacdin albariqi radi allahu canhu ana nebiya sal l slm qaal alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhaylu ilaa ywmi alqiyaama alأjru wاlmaqnam mutafaqun calayhi marka ajrigiibuu fasira waxaan ujeedaa khayrkiibuu fasirayaayo waa ajar iyo haniima ajar iyo haniima had iyo goor yaa ku ladhan oo la socda wa can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lah sl ly slam man ixtabasa farasan fii sabiili اllah qofkii xidha faras jihaad fii sabiili اllahi dar alla u xidha iimaanan biاllahi watasdiiqan biwacdihi